wraab raabkiisu ma ma ma mubtad mubtad wey mubtadaaso bimacnaa shayin a wa afcala afcalina ficlu maadin ficil maadi weeyi ficilkaasoo faacil faacilkiisu damiiru ma maada damiiru noqonayo u yahay wazaydan zaydna mafcuulu bihi weeyi wljumlatu jumladuna khabaru ma maaba khabarkeygi weya ma afcala hadda iraab lagulama afcala zaydan sheekhow maadu waa mubtade haye afcalina waa ficil maadi haye faacilkeygina waa damiir mustatira wa ficlulistinai watacajubi weliba waa waajibul istitar dee zaydna muna mafcuulayn dee jumladan iswadataa maana khabar unoqonaysa muna ku raabin xitaa maasha alla ilah ka abaal maryo sheekh waa afcil bihi weeyi wa huwa afcil bihi bimacnaa maa afcalahum bay la macno tahay wa asluhu asalkiisuna afcala buu ahaa ay saara wuxuu ahaaday daakada mid waxa u saaxiiba kaad albaciiru ka akada albaciiru awrkiibaa bura bixiyey kaakada waxa waxa maalaystay albaciiru awrkii malaha maal ba utaqaanaa maa laohan jiri marka orka wax kasoo baxan ka dilaacan maxaa la dhaha macal maal inagu maaa maal ma kaakada waxa maal bixiyey albaciir orka ama waxa buro bixiyey albaciir awrkii ay saara wuxuu noqday daa kudatin mid waxa u saaxiiba maal fauyira waa la bedelay allafdu lafdigii horta waa laga bedelay sidii ya afcil bihi afcalabu waa asalka hore sooma kadibna lafdigii horta waa la bedelay haye wziidad waxaa la ziyaadiyey albaa u ba baa lagu ziyaadiyey fi lfaacili faacilkiina ba baa lagu ziyaadiyey maxaa loogu ziyaadiyey liislaaxi lafdi lafdigaa la wanaajinaya famin hama sidaa dart famin hama halkaa lazimat way laazimtay hiya badu ah, famin hama sidaa darteed lazimad way laazimtay hiya badi hunaa halkan way laazimtay halkee afcil faacilkeeda in ba lagu dara waa waajib wadalika madkuurkaagani muntabisun wuxuu ku dhehnaaday bikhilaafihaa ba'da khilaafkeega fi faacilka faacilkeega lagu ziyaadiyo wa kafaa bilahi shahiida soo ba laguma ziyadiyo faacilkeega ba'daa kafaadaa lagu daraya waa jaais waanaad ka din karta waanaad ku dari karta iyadoo ku jirtana waa la arkay iyadoo laga daayana waa la arkay laakin afcil bihi ba'deeda lama jari karo lama jari karo intaasi ka kala duwanyin bacda kafana waa jaais waad goyn waanaad ku dari karta waanaad ka din kartaa laakin faacilka afcil ba'diisa kama jari karti waa waajib ya iyadoo ziyaad ay ziyaadadaas ziyaad lafteeda la qaybiya ziyaadadaasaa laazima war kuma caddo sharaxuu kugu iman weliba ma aad ka sheekh wa inamaa yubna waxaad maqli jirtuun tacajub iyo ismu tafdiil maad haysan jirtay horta ficil sideeya laga dhisaa ficil sideeya ayaa laga dhisaa ficilkii kalabatu mufaakar markan dhisan shuruudayn udhigin maad garanata tabti un weeyaan wa inamaa yubna waa laga dhisaa ficla tacajubi ficlu tacajubka waa ismu tafdiil iyo ismu tafdiilka min ficlin horta ficil baa laga dhisa ismi ma laga dhisa iska ilaali sheekh waa ku khaldami ficilkaasoo mutasarifin mutasarifi jaamid maa laga dhisa aduleysa ka keen bal sheekh indhaha ku casaan ficilkaasoo hulatiyin weliba hulatiya rubaaci lagama dhiso ficilkaasoo muhbatin muhbata menfi lagama dhiso ficilkaasoo mutawaafitin mutafaawitin macnaha ku kala tagsan mutafaawit waa inu yahay shaygan waa ina kala badsan karade maata adu ka dhis gerida maa lagagu kala badiya <laughs> may ficilkaasoo taamin taama adu naaqis ka dhis ficil naaqisa kaanamaad ka dhis may ficilkaasoo mabniyin lilfaacili faacil loo bineeyey majhuul ma laga bineeya laba ficil keliya laga bineeya ninkii joogay baa joogay yaa garanaya maad joogteen ya laba ficilo majhuula laga bineeya laba ficil baa jireen ya iyagoo majhuula laga bilaynaya meede ya duulaha waa ma maxay ahan axaba iyo aldiba axab ilaa abin amin halkaa kusoo sheeg halkaa kumana soo sheegaan ya islaaliya de raggii ni joogay haddaad la mid noqotaan raggii maqnaa soo khatar ma ya waa la iskuraya islaaliya laysa aanu ahayn ismu faacilihi ismigiisa faacil calaa afcala wasfigiisuna waa inaanu afcal ku imanin wasfigiisuna waa inaanu afcal ku imanin atacajubu tacajubku tafaculu waa tafacul tafaclkaasoo min alcajabi cajab laga keenay walahu tacajubka waxa u sugnaaday alfaadun alfaad alfaadaasoo kaiiratun fara badan alfaadaasoo hayru mubawabin lahaa fi naxwi naxwaha dhexdeeda aan loogu baabaysanba baaba naxwa looguma guntay ka qowlihi tacaala kayfa takfuruuna waayaaba siaad uga gaaloobaysaan bilaahi ilahay siaad uga kufriyaysaan kayfa waa ismu taajub waa moogta waa taajub masiiqi taajub bay kamid tahay baab lagu odhanayo kayf waa min siiqi taajubna iyo wa qowlihii calayhi salaatu qowlka rasuulku yidhi subxaana allah ilaahay baa xuma ka hufan eh. muminku laa yanjusu ma nijaasooba xayan xaalada uu yahay walaa meelten xaalada u yahay ma nijaasoobo subxaana allah waa kalimatu tacajube meel loogu baabistooli maad aragtay may markaa waa hayru mubawabka wey iyo wa qowlihii modhaahdeed ay idhaahdeen lilaahi ilaahay daruhu labanu barbaarintiisu farisan min jihati faris lilahi daruhu iyadna waa taajub waa taajub wey meel ma jirto iyo wa qawli shaaciri shaacirka qawlkiisa uu yidhi yaa sayida ma anta min sayidin muwaطa laknaafi raxba dhiraaci barsariic yaa sayidan sayidow maa shayge ayaad anta adigu tahay min sayidin sayid ahaan sayidkaasoo muwaطa alaknaafi gerbihiisa la goglay sayidkaasoo raxba dhiraaci dhundhunkiisu u waasac yahay dhundhunkiisu u waasac yahay oo u ballaahan yahay muwaطa alaknaaf waa nin gerbihiisu la goglayo waa nin dulqaad badan de raxma dhiraac dhundhunkiisuna u waasiciyay waa tacajub eeg ma ma anta min sayidin mina tacajubayn sayidkee baa tahay ma shayga ayaad anta adigu tahay mina tacajubayn waa tacajub u ka wada marka waxaa jirta kuwo sidaas oo kale ah oo min alfaadi tacajuba laakiin aan haddana baab gaali naxwaan loogu guntan o lagu odhan baabkaay baabkaasasaa loogaga warram wlmubawabuka loo baabaystay lahu isaga fi naxwi naxwa dhexdiisa ka loogu baabaystay siiqatan waaba la siiqan laba siiquma naxwa dhexda loogu baabaystaaba ma afcala zaydan iyo wa afcil bihi wey labadaas siqun ku dheg inta kalena meeshay kugu soo martun aragda saw caawa madaran subxaan allah awel odhan hadday kugu laaqnay waa tacajub sheekh kayfa haddaynad awel odhan fahmin waa tacajub lilahi daruuri haddaynad fahmin waa tacajub soo maad fahmin siiqatu ma afcalahu fa ama siiqatu siiqada alula ee hore fa maa maa wuu ku icraabayaayo ismun ismi weeyi ismigaasoo mubtadaun mubtada wakhtulifa waa laisku khilaafay fii macnaaha amada macnaheega calaa madhabayni labada madhab baa loogu kala jabay axadumaa labada madhab midkood annahaa iyadu nakiratu nakira weeyi nakiradaasoo taamatun dhammaystiran nakiradaasoo bimacnaa shayna wa calaa haadaa ka haddii aan qabano alqawli a qawlka famaa bacdaha waxaa ka dambeeya huwa alkhabaru khabarkii weeyi maada haddaynu ka dhigno nakira taamaa oo bimacnaa shay a dee waxaa ka dambeeya khabarkiibu unoqonaya jumlada ka dambaysa mana khabarkii noqonin khabar bay noqonaysaa wajaaza waxaana banaan alibtidaau bilaabasho bihaa maada lagu bilowdo limaa liajli maa shay darteed buu u banaanaaday fiiha ay kaainun fiihaa maada dhexdeeda ahaaday oo min macna tacajubi ah kamaa qaaluu siday u yihahdeen fi qawli shaaciriba waxay idhahdeen cajiibun litilka qadiyatan waiqaamati ajabun dhamaane cajabun litilka qadiyatan waiqaamati fiikum calaa tilka alqadiyati acjabu oo barukamil waa risaalada xalay lainoo dhigi wey ajabun cajabun waxaan la yaabayaa buu idhi litilka taa ayaan la yaabaya qadiyatan min jihati qadiya ahaan ama qadiyatan xaalo ay tahay waad odhan karta ama qadiyatan tamiis waad ka dhigan kartaa wa iqaamatii nagaadigayda fiikum dhexdiina aan ku nagaadaa calaa tilka ay maca tilka dhe calaa bimacnaa maa xuruuf calaadan bimacnaa maca weeyaan imika ila way jirtaa calaa tilka maca tilka taala jirkeeda taalqadiyati ee qadiyada ayaa ajab kaba siiya badan bui ayaa ajabun kaba siiya badan maxalusheeka maad garanaysaan ajabun waa mubtade ajabun waa mubtade haye muxuu damnisan yahay macna tacajub uu damnisan yahay ficilkiisi buu la macnaya ficilkiisa ajabu maayn macnahaasoo kale u wataa sidaa darteed in lagu bilowdaa jais bay iska noqotay maadaama macna taajub watade markaa maadaasina saasoo kale maadaama macna taajub ay wadato in lagu bilowdo ayaa banaande kaasaaba u cunansiinayade Ah, waxbaan ka booday marka eeg macna wuxuu na siiyey ibtida nakra walaa yajuusu libtida binakra soo ma waa macnaha tacajubka laftiisa weyan marka cajabun eeg ma ma waxba ka horeeyo haddana soo mubtada maa imika soo mubtada ma haye maxaa wuxuu na siiyey macnahay wadatatay oo macna tacajuba kaso waa ma lianahaa iyo ahaan sheega ay tahay fi quwati mawsuufati mawsuufa mid la sifaynayo quwada waaba la sifaynayaa bay idhahdeen idin macnaa macnuhu waxa weeyaan shayun shay shayga oo cadiimun weyn fii quwati mawsufa maa la sifaynba ya khamsu salawaati khamsu salawaatin katabahuna allah soo mari halkaa kumaynaan soo marin meelahaasan kuso marna shayun shay shaygaasoo cadiimun weyn ayaa xasana wanaag badnaysiye huwa maagu zaydin zayd wanaag badnaysiye kamaa qaaluu sida u yidhahdeen fii sharun ahara daa naaban u yidhahdeen sharun shar weyn sharun shar weyn ayaa ahara ka naabin mid miu saaiiba musiibo weyn markay ku dhacdo bu aydi iyo maamaynada arg ya markay wax weyn arkaanba de guuxaansa marka eeg sharun maxaa u unansiye sifo sharun shar weyn weynka xagan ka keenay sharun cadiiman bay ka dhigan tahay de saxiix walala markaa man fii quwati mawsuufay qabta sharun shar weyn baa ahara ka buuxiya daa naabin mid micuu saaxiiba ina macnaahu qowlkan macnihiisu waxa weeyaan sharun shar sharkaasoo cadiimu weyn ayaa ahara ka buuxiya daa naabin mid micuu saaxiiba wathani ka labaad anaha iyadu taxtamil waxay ixtimaashaa alaaata awjin saddex wej axaduha alaatada midkood an takuuna waa inay tahay nakirata nakira waa inay tahay nakiradaasoo taamatan dhamaystiran kamaa qaala siiba wahi siduu siiba wahi bay yidhi waa nakira taam waa horaynu soo marnay wade ti iminkaanu soo marna wthani ka labadan takuna waa inay tahay nakirata nakir waa inay tahay nakiradaasoo mawsuufatan lagu sifeeyey biljumlati jumla lagu sifeeye alati jumlada bacdaha iyada ka dambaysa jumlada ka dambaysa lagu sifeeye imikana ya haye ta hore markaynu nakiro taama aynu ka dhignay waa qawlka hore kale jumlada khabar ahayd marka dambe aynu leenahay waa nakiro mawsuufo jumlada sife unoqonaysana khabarkii baa go-an wthaliuka saddexaad an takuna waa ina tahay hiy iyadu macrifatan macrifa waa ina tahay macrifadaasoo mawsulatan mawsuula biljumlati lagu sileeyay alatii jumlada bacdaha ka dambaysa jumlada jumlada markayna mawsuula ka dhigna marka dambana khabarkii baa go-an labadaa goorba hadday noqonato macrifo mawsuula iyo hadday noqonato nakiran mawsuufa khabarkii baa meesha ka go-ande wacalaa haadayni labadan haddii aan qabana buri sheekhu labadan alwajayni eewey falkhabaru khabarku maxduufun waa maxduuf walmacnaa macnuuna waxa weeyaan shayun shay shayun shay shaygaasoo xasana wanaajiye huwa shaygu zaydan zayd wanaajiye cadiimun mid weyn wey minaan ka dhigina kira mawsuufa jumladaan ka sifayna de shayun shay shaygaasoo xasana nakira mawsuufa ma maadi baa de md maadi halkeygii shaygana ayaa leylayn ya shayun shay shayga oo a shayun shay shayga oo xasana wanaajiye huwa shaygu zaydin zayd wanaajiye cadiimun mid weyn weey marka khabarkii baa go-naade aw ladika xasana wanaajiye huwa ladigu zaydin zayd wanaajiye shayn cadiimu shay weyn wey markaana mawsuulaynu ka dhigna whadakani qowlakfashi sheekow waa akfash qowlkiisa wey waa ma afcala afcala intaaynu sharxna waa maada intaynu isla dhimana caawo dhan maabay ahayd afcala meesha kasoo booday waa ma afcala afcala fazacma lkuufiyiina kuufiyiin waxay sheegeen anahu afcaluhu ismu waa ismi bay yidhahdeen ya afcalanku dawakiyeba waa ismi bay yidhahdeen bidaliilin waxaa u daliila anahu afcalaha yusaqar waa la taskiiriya qaaluu waxay yidhahdeen ma umaylixahu maxaa qurux badnaysiiyey ma umaylixahu alla maxaa qurux badnaysiiyey wma uxaysinahu alla maxaa wanaag badnaysiiye umaydaxwnimadiga wama uxaysinahu alla maxaa wanaag badnaysiiye alla wanaag badana alla qurux badana alla wanaag badana mana taskirin waa la taskiriye yidhahdeen saa darteed baa u daliila ba yidhahdeen waayo dee taskirta ismuba la taskiriya ficil lama taskiriye yidhahdeen warku ma caddo wazacma alkufiyuna wazacma albasriyuna basriyina waxay sheegeen annahu afcalu ficlu maadin sheekh waa ficil maadiya wahwa zacmigan basriyiintu asaxiixu ka saxdaa wey liannahu afcalaha mabniyun cala alfatxi intuu sheego qaabka waddadu marayo intuu xujadiisa oogo ayuu haddana he raggii hore lasoo daliil may dhisan ayuu daliilkood haddana ixtiraad ku samaynaya u burinaya ya ile tusaalaan kolkaad qof doodaysiin waxbuu kuu dhiibaya sooma waxau kuu dhiiba daliilkiisa waa inaad haysatid adna waxaad ku waajahaysa wa inaad haysatid eed kale hortageysa liannahu afcaluhu mabniyun waa mabni cala alfatxi fatxa ayaa lagu binaynaya afcalama fatxa lagu binay haye walow kaana isma sheekh hadduu ism ahaan lahaa dee lartafac u rafco milcalmuna khabarhayn dee khabarka rafci maaa rafciy maxaa u diida rafciy ya oo ficil baa lagaa yidhi ba yidhahdeen waliannahu afcalaha yalzamu waxaa laazimahu afcalaha macaya ilmutakalimi nuunulwiqaaya nuunta nuunulwiqaayaha la ydhahdo ayaa laazimta nuunulwiqaaya ayaa laazimta nuunulwiqaayuna dee iyo adag gashaa so waxay gashaa ismiga soo ficilkan ujeeda ficilka yuqaalu waxaa la idhahdaa ma shay cadiima ayaa afqarani ii baahi badnaysiiyey ilaa cafwilah iska dhaafida ilahay alla maxaanu baahi badanahay walaa yuqaalu lama dha ma afqari lama dhade ma afqari maad aragd wy maad arag intaa wuxuu sheegay ya inay ficil tahay xujadu haysta buu sheegay waa ta koowaad horta fatxa lagu binaya hadday ismi ahaan lahayd maxaa loo rafcin waay halka khabar bay taalahay waa ta labaad yaamutakalim baa laazimta la jirkeeda ma afqari weli lama arag haye taskiirkii ay yidhaahdeen taskiir baan u daliila ayuu ka jawaabaya wuxuu yidhi waa ma taskiiru taskiirkii miya fi shaad waa shaad baa lagaa yidhi ha ku meeraysanina waa shaad baa lagu yidhi wa wejhuhu wuu sii caddaynaya haddana shuduudkaa uu shaadka yahay taskiirka wejigiisu annahu isagu ashbaha alasmaa asmaada ayuu shabahay ashbaha wuxuu shabahay alasmaaa asmaada ayuu shabahay afcaluhu cumuuman caam ahaan buu u shabahay bijumuudihi qalalnidiisa wuu qalalan yahay anahu afcalaha laa masdera lahu masderna male afcalo masder ka keen male wa ashbaha waxa kale oo uu shabahay afcala tafdiil buu shabahay si guud horta asmaadu u shabahay afcalaani caam ahaan oo xagguu ka shabahay agga jumuudka xagguu ka shabahay xagga jumuudka waa talabaada masder male waa talabaada masder male wa ashbaha waxa kale oo uu shabahay isma tafdiil buu shabahay afcala tafdiil buu shabahay khusuusan gaar ahaan bikownihi ahaanshihiisa calaa wasnihi afcalu tafdiil wasankiisi buu ku jira ismu tafdiil wasankiisi buu ku jira iyo wa bidalaalatihi tusintiisa uu tusinayo cala ziyaadati ziyaada tusinaya iyo wa bikownihimaa labadoodaba ahaanshahooga ay yihiin laa yubnayaanin laba aan la binayn oo aan la dhisin ilaa mima ficil mooyaane istakmala istukmila uh, miya istakmala ku dhama istakmala dhamaystirtay shuruudan shuruud dhamaystirtay shuruuda oo yati uu imanayo dikruha shuruudda sheegitaanke ismu tafdiilkina intaaso dhinaa bu ka shaba ismu tafdil lama binayo ilaa shuruudda mooyaane afcalkan oo afcalu tacajubana lama binayo ilaa shuruudda in laga helo mooyaane wa fii axsana axsan weliba u fiirso wa fii axsana axsan waxaa ku sugan damiirun damiir baa ku sugan damiirka oo mustatirun qarsoon biitifaaqin midow ku qarsoon damiirka oo marfuucun la rafciyey cala alfaaciliyati faacilnimo lagu rafciyey damiirka oo raajicun u noqonaya ilaa maa maa u noqonaya wahuwa damiirkaasi aladii ka weeyi dallanaa weliba ina tusiye cala smiyatiha maadaas inay ismi tahayba lianna damiira damiirku laa yacuudu umaba noqdo ilaa cala asmaai asmaada mooyaane marka maxaa soo booday afcaali inay ficil tahay daaqada ka soo booday waana ra'yiga basriyiinta waa zaydan haddaba zaydan ba haddana sii taalla meesha wa zaydan haddana zaydan mafcuulun bihi weeyaan d zaydan xaggeed geen waa mafcuulu bihi halkaad ku socotaa marka de qawlkaad ku socota ila mesha waa la isku hayste qaar baa lahaa waa ismi qaarna waxay lahan waa ficil halkaad ku socota aduu wajkeed haysata wuxuu yidhi haddeed basri tahay biana afcala ficlu maadin wa zaydan zaydan mafcuulu bihi mafcuulu bihi weeye cala lqawli qowlka haddii aan ku socono biana afcala afcala ficlu maadin inay tahay afcal hadday ficil maadin tahay dee zaydan mafcuul ga dhig wa mushabahu bilmafcuul bihi mafcuul bihi mid lagu shabahay weeye cala lqawli qowlka haddii aan ku socono biana afcalu ismin in ismiya labadi muna kuu tawjiin labadiba kuu tawjiin wama siqatu thaniyatu siqada labaad faafcil afcil ficilun ficil weeyaan bitifaaqin midowba iyadu ku tahay lafduhu ficilkan lafdigiisuna lafdulmri ficil amar lafdigii weeyi wa macnaahu macnihiisuna atacajubu waa yaabitaan wahuwa ficilkaasi khaalin waa mid ka maran min adamiiri damiirna wuu ka maran yahay wa aslu qawlika qowlkaaga asalkiisa aad tiri axsin bizaydin axsana zaydun buu ahaa u fiirso axsana zaydun buu ahaa ay saara wuxuu adaydaa xusni mid quruxu saaxiiba kama qaaluu siday u yidhahdeen awraqa waxaa caleen daadiyey ashajaru geedkii wa azhara waxa uu bahaystay albustaanu bustaankii wa ahraa waxaa tanaaday fulaanun hebel baa taajir noqday wa ahraba waxaa caydhoobay zaydun zayd baa caydhoobay wa aqada waxaa maal bixiyey albaciiru awrkii bimacnaa saara daa waraqin wadaa zahrin wadaa harwatin wadaa matrabatin matrabadiisu yidhi ardaga u fasir waa miskiine ay faqrin wafaaqatin matraba faqriyo faaqa looga jeeda wadaa gudatin iyo mid bura u saaxiiba ama ama maal fadumina waxaa la dhansiiyey markaa u fiirso axsanihii macno tacajubi baa la dhansiiyey taajub manihi marka hore saasu iska aha lakin maxaa la dhansiyey macna taajub waxuwilad waa la wareejiyey siiqatuhu afcalaha siiqadiisii baa la wareejiyey ilaa siiqati afcil baa loo wareejiyey ilaa axsana bu ahay axsin baa la yidhi bikasril cayni baana lagu yidhi axsin ilasinka ayaa caynti fa saara wuxuu noqday axsin zaydun buu noqday haddana warka kale imana ma taqaana ya axsin amara soo maa ficil amar oo ismi daahira faacil marfuuc looga dhiga maaragta weli maya fastuqbixa waxaa la xumaysto o la fool xumaystay allafdu dhawaqii bilismi lagu dhawaaqayey ismiga almarfuuci la rafciyey bacda siiqati ficli amr ficil amar siiqadii dabadii ismi marfuuca ma la ragtay weli may faziidat ilbaau sheekhow ba baa lagu ziyaadiyey faacilkii liislaaxi lafdi si lafdiga loo suubiyo oo loo wanaajiyo fa saara wuxuu noqday axsin bizaydin buu axsin bizaydin saas bado lagu daray fa haadihi tan tan albaau ee badii tushbihu waxay shabahdaa albaa bada ayay shabahdaa fii kafaa bilahi shahiidan ku sugan fii bada ziidat fi faacili faacilkaa lagu ziyaadiyey kafaa bilahi lagu ziyaadiyey faacilkii kafa llahu shahiidan bay ahayd walaakinahaa badaasi tukhaalifuhaa waxay ku min jihati anahaa badaasi laazimatun laazimo wey ta ku jirta axsin bizaydin waa zaaid waa ziyaado ziyaadadaasi laakin waa laazimo wa tilka taadaa hore ee kafaa bilahi ku jirtaana jaaizat lxadfi in laiska gooya iyada banaan labaduba waa ziyaada lakin maxay ku kala duwan yihiin midna ziyaadadeedaa jaaiza midna ziyaadadeedaa laazima qaala suxaymi ninka suxaym la ydhahdaa wuxuu yidhi waa taskiira asxama baa laga aswada waa tarkiimu taskiirkii wuxuu yidhi غayra twadacin tahajasta haaziyan kafashaybu walislaamu lilmari naahiya wadac ka tag buri cumayrata war gabadha cumayra hadalhaynteeda iska da in tahajasta haddii aad diyaargarowday haaziyan xaalaad tahay mid duulaya kafashaybu ciradaaba ku filan bu yidhi walislaamu iyo islaamnimada naahiyan xaalada uu yahay mid wax ka reebaya lilmari ruux islaamnimada iyo ciradaa ruuxa wax ka reebte maxaad kolba lamaga dhabaysaa bu le iska da wada ka tag umayrata ka tag inta jahasta haddii aad diyaargalooda haaziyan xaalaad tahay kafa shaybu ciradaa ku filan bu yidhi walislaamu iyo islaamnimada naahiyan xaalada u yahay mid reebaya lilmari ruuxa xumaanta ka reebaya maaaad garanaysaan kafa faacilkeegi waa maxay ashaybu ba may la socotaa la baadka badas maxayna tusinaysay jaaizatu lxadaf waana lagu dari kara waana laga dayn karaa laakin tabihi ta ku jirta asmic bihin iyo maxaa tan iyo de afcil bihidin waa maxay waa ziyaadadaas waa laazimowi laa yubnaa lama bineeyo ficlu tacajubu lama bineeyo wasmu tafdiilina lama bineeyo ilaa mima kii mooyaane istamala dhama ilaa mima ficil mooyaane istakmala dhamaystirtay huwa ficilku hamsata shuruudin shan shardi dhamaystirtay axaduhaa shuruuda midkood an yakuna waa inuu yahay ficilku ficilan ficil waa inuu yahay horta waxani falaa yubnayaani lagama bineeyo min hayri ficlin lagama bineeyo walihaadaa sidaa darteed khuia waxaa lagu gafnimo xukmiyey man ruux banaahu ka bineeyey min aljilfi qalafsanaan waa ismiilan walximaari dameer dameer fa qaala wuxuu yidhi ma ajlafahu al maxaa qalafsanaan badnaysiye wama axmarahu al maxaa dameernimo badnaysiye washada waxa shadoobay qowluhum qowlkooga ay yidhahdeen ma alasahu al maxaa tuugnimo badnaysiye wahuwa alaskani wahuwa isagu alasu waa mid ka tuugnimo badan min shidaad ninkii shidaad nooran jiray bu ka tuugnimo badaya shidaad waa rajulun min bani daba nin reer bani daba ayuu ahaan jiray nin reer bani daba la odhan jiray ayuu ahaan jiray saariq buu ahaayo marka tuug aad ugu xeeldheeraaday baa marka wax lasku soo qadan wa la odhan jiray hada alasu min shidaad ninkii shidaad loodhan jir wuu faradhaafsiya loodhan jira markaa ismi lagama bineeyo ficil baa laga bineeya athani kala badan yakuna ficlu ficilku waanu yahay ulaiyan saddex arafle waanu yahay falaa yubnayaani lagama binayo min naxwi daxraja daxraja lagama binayo waa rubaaciye wandalaqa lagama binayo waa khumaasiye wastakraja lagama binayo waa sudaasiye wa can ilabilxasan waxaa laga wariyey jawaasu binaa'ihi in laga binaeya inay banaan tahay min athulaadiyi thulaatiga almasiidi fiihi la ziyaadiyey bishardi xadfi zawaa'idihi waxa ziyaadada ku ah laakin waa in laga gooye buu leeyahay saw an sibawayhin waxaa laga soo naqliyay jawaasu binaayi in laga binaya inay banaan tahay min afcala afcala laga binaynaya oo rubaaciya akrama waa laga binayn karaa bu yidhi axsana waa laga binayn karaa bu yidhi actaa waa laga binayn karaa bu yidhi waa aqwaal ay ku tegsan yihin nimankani lakin sida raajixa ah ee culamada jamahirtu ay leeyihiin waa in ficlu silatia laga binayo wthaliu ka saddexaad an yakuna waa inuu yahay mima ka yabal abala mima ka yaqbal u aqbalaya dhe macnaahu macnihiisuba faacilkiie atafawuta kala badsi falaa yubnayaani laga binayn mayo min naxwi maata wuu dhintay wafaniya wuu gaboobay ana xaqiiqatahuma kuwan xaqiiqadooda waaxidatu waa midunba de wainamaa yutacajabu waxaa lala yaabaa buu yidhi mima kazaada calaa nadaairi nadaairtiisa ka ziyaada oo ninka dhimashada ku fara badan dee dhimashada marun baa la wadaaga soo ma ya gebowgana markaad xaddi da'daad gaadhid dee gebow waa ka gebowun isna mar haddaad jilbahan qabsatid waa ka gebow un isna marka wax la kala badsan kara shaygan waa inuyan mutafaawit almacnaya in lagu kala badin karo shaygan waa inu aqbali karo waan kusoo dhigan bash mufaaharadii maan ku dhigan misaase waaya alkhamisu ka shanaad alaa yakuna waa inaan ahayn ismu faacilihi ismigiisa faacil calaa wasni afcala wasfigiibaaba ku imanaya afcal araabicu ka afraad anlaa yakuna waa inaan ahayn mabniyan mid loo binayay lilmafcuuli mafcuul majruur waa inaan loo binayn falaa yubnayaani laga binayn mayo minaxwi duriba iyo qutre laga binayn maayo duriba iyo qutre laga binayn maayo wlkhamisu ka shanaad alaa yakuna waa inaan ahayn ismu faacili ismigiisa faacil calaa wasni afcala wasfigii hadduu afcal ku imanayo dee taajubkina muna afcal ahayn dee laga binayn maayo wasfigiibaaba afcal ku imanaya kadab marka falaa yubnayaani laga bina amiya amiya ka waran camiya wu indhabeelay maxaad odhan wasfigiisi muna acma ahayn dee wasfigii baaba ku yimid sooma hadduu mar ismigiisi faacilo wasfigii acma uu ku imanayo lagama binayn karo ismu tafti eh, ficlutaajil lagama binayn karo waa carijo oo kale arija arija waa jiis wuu laangareey wey waana kalaangaraha iyo wa shibhihima labadan wixii lamid a oo min afcaali lcuyuubi afcaal lcuyuuba cuyuubta adaahirati ee muuqata walaa min naxwi sawidan lagama binima sawida waa nin madow waayo wasfigiisi muxuu ku imanaya aswad xamire la reeri keen maayo ninka cas maxaad ohan axmar wanaxwi ma iyo wixii lamida min afcaali alwaani afcaasha midabada faa'iidaysta walaa min naxwi lamiya lamiyana laga birin maayo lamiya waa nin dabin madow ah, ninka aadka u dabinta gududan wey wa dacija waa nin indhawaaweyn dacija waa mid indhawaaweyn kaana laga birin maayo iyo naxwihima wixii lamida oo min afcaali lxura sifaatka iyo tilmaamaha afcaasha tusisa allatii sifaatkaasoo allatii afcaashaasoo dhe alwasfu wasfi wasfiga oo minha afcaasha ka ahaaday kainun calaa wasni afcala wasanka afcalo ku imanayo liannahum ayagu qaaluu waxay dhahdeen min dalika madkuurkan huwa isaga amaa waa mid indhamala acma waa mid indhool indhoole isagoo indhalaba waa mid indhamala wa acraju waa mid jiya soo laangara wa aswadu waa mid madow wa axmaru waa mid guduudan wa alma waa mid dabin madow wa adcaju waa mid indhawaaweyn wasfigiiba ku yimide maxay sidan sidaa darteed maadaama wasfiga afcal ku imanay iman maayo alwaqfu rag goraan bu isegayaan wallahu aclam subxanak allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka waatuubu ilayk